بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل شروط تيمم عشرة shuruudu tayamumi gebagebaysiga shuruudihiisu casharatun toban weeyi an yakuuna waa inuu yahay bituraabin caro iyo ciid mid ku sugan wa an yakuuna turaabu caraduna waa inay tahay daahiran mid daahir ah wa anlaa yakuuna yuuna ahaanin mustacmalan mustacmal yuuna turaabku ahaanin wa anlaa yukhaalidahu yayna ku biirin daqiiqun daqiiq iyo wanaxwuhu wax la mid ah wa an yaqsidahu waa inuu u qasdaa wa an yamsaxa waa inuu ku masaxo wajhahu wejigiisa wa yadayhi iyo labadiisa gacmood bidarbatayni laba ku dhufasho wa an yuziila waa inuu zuuliyaa annajaasata nijaasada awalan marka hore waa inuu zuuliyaa wa an yejtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qibladana qablahu tayamumka ka hor waa inuu ku dadaalo wa an yakuuna tayamumu gebagabaysigu waa inuu noqdo bacda dukhuuli lwaqti waqtiga gelidiisa debadii waa inuu noqdo wa an yatayamama waa inuu u gebagabaysto likulli fardin salaad kasta oo faral ana waa inuu u gebagabaysto faslun furuudu tayamumi gebagabaysiga faralyadiisu khamsatun shan weeyaan shan faral ayaa loo baahan yahay alwalu ka koobaad naqlu turaabi turaabka iyo ciidda oo la naqliyo ama la raro weeye athaani ka labaadna anniyatu niyo la niyoodo gebagabaysiga weeye athaaliu ka saddexaadna masxul wejhi wejiga in la masaxo weeye alraabicu ka afraadna masxul yadayni labada gacmood in la masaxo weeye ila lmirfiqayni ilaa labada suxul alkhaamisu ka shanaadna atartiibu waa in la tartiibiyo bayna almasxatayni labada masax in la tartiibiyo la habeeyo weeyi la kala horreysiiyo faslun mubdilaatu tayamumi tayamumka waxyaabaha buriye ama jebiyaa halaaatun saddex weeyaan kow maa abdala alwuduu'a wax alla waxa weyse jebiya wa qofka oo gaalooba wa tawahumulmaa'i qofkoo biyo in tayamama hadduu u gebagebaysto lifaqdihi biyaha waayidooda haddii uu u gebagabaysto culima waxaynu halkan ku arki doonaa shuruudu tayamum marka la gebagebaysanayo shuruudo ayaa loo baahan yahay shuruudu tayamum la shuruudaha gebagebaysigu waa toban toban shardi buu sheekhu halkan soo dhigay oo shuruudaha gebagebaysiga ah culimada qaarkood waxay dhahdeen ereygan shardiga waynu soo marnay luqadda iyo macnaha iyo sharcigaba waxa shardi loo yaqaan laakiin hadda shardigani shayga maalaabudkaa unbu sheiku uga jeedaa oo xataa wax arkaana ah ayuu kusoo daray wax arkaana ah ayuu kusoo daray ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen waxyaabo uu ka tegey baa jira waxyaabuhu ka tegeyna dee ha lagu daro qorshaha bay yidhahdeen adigu kitaabku waa kitaab dee iska bilow ah toban qodob inoo soo qaaday inii ninka qofka gebagebaysanaya ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaadee tobankaa shardi lagama maarmaan bay u yihiin haddaad gebagebaysi la imanaysid tobankaa shardi waa inaad ilaashataa shuruudu tayamumi tayamumka iyo gebagebaysiga shuruudihiisu casharatun waa toban an yakuuna waa inuu yahay tayamumku bituraabin caro caro waa inuu ku sugnaado horta waa shardiga koobaad markaad gebagebaysanaysaa ciid baad ku gebagebaysan maxaan la ogolayn haddaba waxaan la ogolayn inaynu daqiiq yar urursano haddaad tidhaa daqiiq baan ku gebagebaysan ka waran daqiiq baan ku gebagebaysan ama qururux baan ku gebagebaysan ama gidaar marmar baan ku gebagebaysan ama waxaan ku gebagebaysan baa jilbahayga khamiiskaygaan ku gebagebaysan khamiiskayga anu waan arkay nin khamiiskiisa ku gebagebaysanaya khamiiskiisa labadiisa bawdiyuu ku gebagebaysan jiray nin sheekhoon garanayo sheekh maxamed baa la odhan jiray markuu gebagebaysanay saasun ba ohan jir labada lugood labada labada jilib meel fogba uma doonan jirin halkan uu dhac kaga siin jiro bes waa gebagebaysto odhan jiray labadiisa jilib haddaad tidhaa ah, waynu gebagabaysanaynaayo roogana lagu gebagabaysan karaa de kii adoo masaajika ku jirumad rooga yaro taabaniye culimo turaabku waa lagama maarmaan lama ogolo roogan lama ogolo gidaarkan lama ogolo nuuradda lama ogolo maxaanku idhaahdaa ee daqiiqda lama ogolo raashinada kale lama ogolo jidhka lama ogolo xataa dhirta caleen yar haddaanu urursanno ka waran caleen tanaynu ku gebagabaysanayna haddaynu nidhaa lama ogola caraa loo baahan yahay caro caro ayaa loo baahan yahay iyo ciid inuu qofku ku gebagabaysto turaabkaasi midabkuu dooni ha lahaado caro cas ha ahaato caro cad ha ahaato caro madow ha ahaato caro midab alla midabka i dooni ha noqoto tulla gubay hadday doonto ha noqoto oo magacii caranimada aan ka tegin magacii caranimada turaabnimada aan ka tegin waa lagama maarmaan turaab inuu yahay shardigan xaggee culimadu ay ka keeneen turaabka axaadii fara badan ayaa rasuulka ka sugan sal اllahu alayh wasalam waxay ka keeneen xadiidka muslimku uu warinayo rasuulku wuxuu ku yihi jucilat liy اlardu masjida wa turbatuhaa uhura ahuura wa turbatuhaa dahuura nebigu xadiidkaas toosa wuxuu u magacaabay uu u carabaabay turbada ciidda ayuu magacaabay rasuulku wa turbatuhaa dahuura waxaan ognahay halkan wa turbatuhaa dahuurantu inay sharxayso fatayamamu saciida ayiba tayamamu saciidan ereygaa saciid ah ayaa luqa ahaan culimadu ay isku qabteen saciidow maxaa tahay saciidka qole waxay idhahdeen waa kullu maa calaa wajhi lardi wax kastoo dhulka ka sarreeya qolada tidhi saciidku waa wax kastoo dhulka ka sarreeya waxay leeyihiin dhagaxa ku gebagabayso oo bawdadaada ku gebagabayso oo geedaha ku oo gidaarka ku gebagabayso wax kastoo dhulkan dul yaalla saciidan iga dhe bay yidhahdeen kullu maa calaa wajhi lardi culimadu way diideenoo axaadiista nebigu uu ku bayaamiyey ama uu ku sharxay aayadda rasuulku turba ayuu soo qaatay wa turbatuhaa tahuuraa aayadda lafteeda ayaa haddaad sii akhrido fatayamamuu saciidan ayiban wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum maxaa laga dambaysiiyey waxaan doonayaa minhu aayadda waxaa xagga dambe kaga jiray ereyga minhu abaa ku jirtay minhu haddaba minhudaasi tabciid bay faa'iideyneysaa oo kelmadda minhu ihi waa tabciid tabciidkaasina sida aan ognahay wuxuu tilmaamayaa wax kala hadhaya in lagu gebagabaysanayo famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu buu ilaahay leeyahay waaydiikum minhu waa wax kala hadhaya wax kala hadhaya haddaba ha lagu gebagabaysto waxa kala hadha dhaguxu ma kala hadho waxaa la kala hadhayaa waa ciidda nebiguna ciidda ayuu magacaabay xadiidka muslimka wa turbatuhaa tahuura ciideeda waxaa layga dhigay daahir buu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam shardiga koobaad waxaa lagu gebagebaysanayaa haddaba waa inuu ciid iyo caro yahay midabkii dooniba halahaato an yakuuna bituraabin waa inuu gebagabaysigu turaab iyo ciid caro ku sugnaado wa an yakuuna turaabu turaabkuna waa inuu yahay daahiran daahir caradu daahir ha ahaato caro nijaas ah lagu gebagabaysan maayo oo ilaahay baa aayadda qur'aanka ah ku yidhi fatayamamuu saciida ayiba saciida ayib ereygan ayiban ihi waa daahiran daahiran dahuuran ciid dahuur daahir a baa lainooga baahan yahay ciid nijaasa ku gebagabaysan maysid oo diinteedu dayibba maaha de ayibba maaha ciiddu hadday nijaas noqoto waa shardiga labaad wa anlaa yakuuna yuuna ahaanin turaabku mustacmalan mid la isticmaalay marka haddaba ciid iyo caro aan ku gebagabaysanayno shardiga saddexaad ee laynooga baahan yahay turaabkaasi yuuna mustacmal noqonin mustacmal lama ogolo inaad ku gebagebaysato caro mustacmal ah caro hortaa la isticmaalay carada mustacmalka ihi waxa weeye madeebad yaroo halkan taalla haddii ciid qof xanuunsanayo loogu keeno oo uu mar ku gebagebaysto ciiddii ay halkii ku daadato ciiddaa ku daadatay xubnahaaga ka daadatay wejigaaga iyo gacmahaaga ciidda ka daadatay lagama yaabo inaynu nidha waa lagu gebagabaysan waayo waa mustacmal dee ciiddaasi xaggeebaynu ay culimmadu ka qaateen mustacmalnimada waxaa looga qiyaastay biyihii biyaha sowmaynaan soo diidin mar markaad ku weysaysato mar labaad inaad tidhaa haddana waan ku weysaysanoo meel baan ku hoorini ama aan ku ururini ciidduna waa sidaas oo kale mustacmalka waxaa ku jira ciidda een lagu gebaygebaysan karaynin ciidda nijaasada lagu maydhay ayga toddoba jeer iyo doofaarka ayaa la maydhayey midbaa ciid iyo care lagu darayey haddaba ciidda doofaarka lagu daray ciiddaasi iyaduna suurtagal ma aha inaad tidha ah, waan ku gebagebaysanaya aad maydhidba haddaad doonto ciiddii maydh oo waan dahirayaabadha iyada lafteeda waa kol hadday mustacmal tahay lama ogola waanlaa yakuuna shardiga saddexaad yuuna turaabku noqonin mustacmalan mid mustacmal ah oo la isticmaalay turaabka iyo ciiddii lagu gebagebaysanayay yayna noqonin waa shardiga saddexaad anlaa yakuuna mustacmalan mustacmal hadduu yahay laguma gebagebaysan karo wa anlaa yukhaalidahu yayna ku darsamin daqiiqun daqiiq iyo wanaxwuhu wax lamida daqiiq iyo nuurad iyo sibidh iyo looma baahna carada inay ku biirto haddii ay caradu daqiiqi ku biirto dee caro turaab maaha waa isku jir hadduu sibidh ku biiro caro maaha waa isku jir ninka kaa iibiya sibidhiga iibi ku yidhaahda ee iminka intaa tagto sibidh orebelow iga iibi baa tihi kiish sibidha markaasuu isku jir kaa iibiyey ma ninkaasi canaan ma leeyahay mise ma leh canaan ma leeyahy dhaliil ma leeyahay ma lala yaabayaa waar adeer kiish sibidha iga iibi baan ku ihi isku jirkani muxuu dee waa sibidha qaado waa khalad ogaano shaygan ilaahay ina amray waa turaab saciid ayib baa laynidhi saciid kolkaa maadaama rasuulkuba uu dhigay isku jirkeegii rasuulku ma odhan lagaa rabaa inuuna ku biirin ciidda wax kale waxaa looga qiyaastay biyihii oo biyahaba haddii ay caana ku biiraan biyo iyo caano barax baan ku weysaysanayaa cidi kaa aqbali mayso barax yar aan ku weysaysto cidi kaa aqbali mayso hadda aan biyahan waxa ku biiray waa caano oo waa daahir nijaas ma aha isagoona nijaas ahaynba haddana weysadii ayna kugu baxaynin waa saas oo kale wa anlaa yukhaalidahu yuuna ku biirin turaabka daqiiqun daqiiq iyo wa naxwuhu wax lamida lama ogolo inaynu turaabkii daqiiq iyo wax lamida aynu ku darno oo isku jirkaa aynu nidhaa waan ku gebagabaysanaynaa wa an yaqsidahu waa inuu qofku u qasdaa ciidda waa inaad u qasadaa markaad haddaba qaadanayso u qasad waa inuu wa an yaqsidahu waa shardi isna caradanaad ku gebagabaysanaysa inaad u qasadaa waxa weeye waa inaad dhulka gacmaha ku dhufato ama dhulka aad intaad ku dhufato aad sidaa u qaadato ood sidaa u mariso waa lagama maarmaan qasadkaasi culimadu qasadka waxay ka qaateen aayadda qur'aanka ah fatayamamuu waa maxay fatayamamuu macnaheegu waa luqadda muxuu tayamumku ahaa sidaan shalay soo maraynay qasad buu ahaa tayamumku qasadku waa lagama maarmaan inaad shaygan adigu u qasaday waxaa la diidayaa haddii meelay dabayshu ka soo dhamanayso aad istaagto dooxeenna unbaad istaagtay meelay dabayshu ka soo dhamanayso xagga dabayshaad ujeedsatay siiga idiloo kacaysay baa intaa kaaga daadisay wejiga ha waxaa tii waan u baahnaa gebagabaysiga waan ismarmarinaya waad ismarmarisay ama umaadan bajeedsan xaggii dabaysha e waad kuftay adoo cararaya ayaad kuftay oo gacmaha iyo wejigaba boodhkiibaad la gashay waan u baahnaa unbaa tii ha waad iskusii waad kusii yar waday war waxaas qasadkuma jiro waxaa lagaa rabaa inaad u qasadid ciidda oo adigu toos aad u qaadatid ayaa lagama maarmaan ah tayamamuu buu ilahay leeyahy fatayamamuu war u qasda buu ilaahay ina leeyahay markaad ciidda iyo turaabka marka aad qaadanaysay fatayamamuu u qasda saciidan dayiban culimmadu waxay idhaahdeen haddaad doonto nini ha kuu mariyaba shardi maaha gacmahaaga inaad ku dhufatee dhulka eh inuu qof jooga haddaad u ogolaatood adigu niyada aad niyeysato uu gacmihiisa dhulka kuugu dhuftuu aayar kuu mariyo labadiiba de waa waa gebagebaysi walow ninkaasi gaalba ha ahaadee bay yidhaahdeen gaalba ilayn qaadida adiga niyada lagaaga baaya isagu kuma niyoonaye gaal halkaa taagani hadii uu adu ogolaato inuu ku gebagabeeyo dhakhtar baabad joogtaaba biyahana waa lagu diidan yahay cid kalena ma haysatid mana kici karaysid gaalka hadaba ku dawaynaya haddaad tidha ciidii soo qaado intaa ii mari waa dee waxba waa mushkilad male waa kuu sax gabadh caadale ayaad odhan kartaa heblaayey kaale ii gebagebe waa haddaadan adigu karaynin way kuu marinaysaa sida uu qabo weeyaan culimadeennu qaar badani sida ay qabaan haddaba shardi ma aha baynu leenahay qofku inuu isagu kelidii qaato shardi ma aha kelidii inuu qaato ma aha wa an yaqsidahu waa inuu u qasdo oo carada uu u qastaa waa shardiga shanaad wa an yamsaxa waa inuu ku masaxo wajhahu wejiga waa inuu ku masaxaa shardiga lixaadna waa masixidda wejiga xaqiiqa ahaan marka la eegay masixidda wejigu iyo qasadku toona shuruudda maahee waa arkaanta arkaan weeyaan kolkaa arkaantii iyo shuruuddiibu sheekhu isku wada daray isku wada daray inaguna waynu isku wada daraynaa waxba kala saarsaari mayno kaasi waa rukni kaasi waa shardi waxba saa odhan mayno kolka sheekhu shardigan wuxuu uga jeedaa maanta maa laabudda minhu waxaan laga maarmayn unbuu ujeedaa shardiga lixaad waa inuu wejiga masaxaa wejigaagii waad masixi laakiin lagu odhan maayo hadii lagu odhanay markaad weysaysanaysay luqluqo carada ku luqluqo lagu odhan maayo haddii lagu odhan jiray markaad weysaysanaysid sandaahirso carada ku sandaahirso oo yaro nuug ciida sanka iskaga shub lagu odhan maayo haddii lagu odhan jiray sanka timaha kaaga jiro waad maydhaysaa carada lagu odhan maayo sanka timaha kaaga jirana yaro geli haddii lagu odhan jiray indhahan eh, kuwan waa in la maydhaaba inu soo nidhi kuwan indhaha saaran timahan de waa inay qofku maydhaa kolkaa ciiddii kuwanahaa yaro gaadhsii meesha ma la ega haddii lagu odhan jiray garhkaagu wuu fudud yahay haa hoosta hoose hoosta hoose gaadhsii haddii lagu odhan jiray biyaha garhkaagu wuu fudud yaho ma weyne e hamoodin in lagu odhanayo ciidda garhka hoostiisa gaadhsii oo ku xoq lagu odhan maayo kolkaa waa inaynu wejiga masaxnaa oo turaabka aan ku masaxnaa haddaba turaabkaa lagu masaxayo ma waxaad moodaysaa in la cantoobanayo haddaad caro yar qaadato oo sidii biyaha loo qaadanayey ataa dusha iskaga keenta carada ood sidaa tidhaahdo dee saxaabada nebigaba nin baa gelgelimaystay soo maydaan arag nin baa intuu dharkii iska dhigay meel yaroo banaanoo bood badan tegey gelgelimaysi ayuu yihi janaabaa lahaaye si aan u gebagabaysto intii biyuhu ay gaadhayeenba waa inaan carada gaadhsiiyaa markaasuu madaxe jidaa markaasuu ciiddii galgashay markaasuu waan gebagabaysanayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii kayfiyada barayay sida loo gebagabaystaa inayna sidaa ahayn ee si yaroo fudud fudud fudud adoon dharkana iska dhigin adoon banaan tegin adoon ciid isku shubin adoon gelgalanin oon banaankaa ku galgalanin unbaad aayar dhaka siinaysaa haddaba wa an yamsaxa waa inuu qofku masaxo wejhahu wejiga waa inuu masaxaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi famsaxuu biwujuuhikum waaydiyakum waaydiikum minhu famsaxuu biwujuuhikum taa wey famsaxuu biwujuuhikum wejiyadiina waa inaad ku masaxdiin turaabka waa shardiga lixaad wayadayhi labada gacmoodna waa inuu ku masaxaa bidarbatayni laba ku dhufasho wayadayhi labada gacmood buu masaxayaa labadaa gacmood ma kafka mise waa ilaa jiqilada waynu ka hadli doonaayo fasalka furuudu tayamumka aynu ku sheegayno fasalkaasa inoo kala qaadi doonaa halkaasaan ku daynaynaa wayadayhi labada gacmoodna waa shardiga toddobaad inuu masaxaa labada gacmoodna ha masaxo labada gacmood in masaxooga loo baahan yahay waxaa lagu ogaaday aayadda qur qur'aanka ilaahay uu ku leeyahay famsaxuu biwujuuhikum wa waaydiikum wa taa weeye labada gacmoodna masaxa oo turaabka iyo carada ku masaxa waa shardi halkaas lagama maarmaan ah labada gacmood inaynu masaxnaa haddaba hadday gacani ku go-an tahay oo hal gacan a ah uuni ay kugu taal taa un baad masixi gaan gacan kale ma raadinaysid halkaa gacanta ah ee kugu taala oo qura unbaad masixi waa gacantaasoo qura ayaad masaxaysaa waxaynu haynaa halkaa culimo markaa wa aydiikum gacmahana wayadayhi labada gacmood waa inuu masaxo bidarbatayni laba darbadood waa inuu ku masaxaa sheekheenu bidarbateyn buu halkani noo qoray masxu darbatayn buu ku dhacayaa ma darba waaxidaba mise waa darbatayn waa mas'ala khilaafiya in hal darbo inta saa gacmaha loogu dhufto ad kolkaa darbadaa wejigana ad ku masixi labada gacmoodna ad ku masixi waa mas'ala khilaafiya oo aimadu ay isku khilaafeen imaamu shaafici wuxuu qaatay darbatayn wuxuuna u daliishaday darbateynka markuu yihi darbateyn baan qaadanaynaa cumar binu khadaab ficilkiisii radia alaahu tacaala canhu cumar markuu gebagabaysanayo darbateynka ayuu qaatay waxayna culimadu yidhaahdeen camaar saxaabigii camaar axaadiis badan baa rasuulka ayuu ka wariyey axaadiista uu ka wariyey qaar waxaa inoo qoran darba waaxida qaarna waxaa inoo qoran darbateyn xadiiska ugu sixada badan marka la doonayo ee baabka ku soo arooray waa xadiidka darba waaxida sheegaya darba waaxida inuu qofku hal darbo inuu ku gudanayo xadiidka sheegaya ayaa ugu sixa badan imaamu shaafici wuxuu yihi anigu waxaan kol haddii axaadiistu iskhilaafto axaadiidta iskhilaafto inaan naski aan la isticmaalin oon laysku nasikhin midbaa mid nasakhaya la odhan waayo axaadiidtu haba kala saxiixsanaadaane saxiixna ay isleeyihiin haba kala awood bataane ay saxiixna isleeyihiin duruqda jamaca waxaa kamida buu yidhi axwadka in la raaco axwadka anigu axwadkaan raacayaayo ee tarjiixaan doonaya duruqda tarjiixa waxaa kamida buu yidhi axwadka in la raaco inaan markaan gebagebaysanayo buu yidhi labadaa gacmood oo labadaa kaf oo qura aan ku masaxo iyo maya inaan jiqilka gaadhsiiyo axwadku waxa weeye jiqilka waayo jiqilkii wuxuu ii gaadhayaa buu ku leeyahay kafkii iyo dheeraad weeye waa kafkii layga baahnaa iyo in dheeraada oon ku daray ayay noqonaysaa buu yihi imaam shaafici kolkaa halkaasuu la maray wayadayhi waan yamsaxa waa inuu masaxo wejhahu wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacmood bidarbatayni laba darbadood waa inuu ku masaxaa darbatayn kolkaa labada darbatayn ee halkan imaamku uu qaatay wuxuu leeyahay xadiidkaa camaar maadaamuu noqnoqday oo marna uu darba sheegayo marna uu darbatayn sheegayo bal halkaa inaga dhig idiraabaadka dartii halkaa inooga dhig ha loo soo noqdo aayadda qur'aanka abuu yidhi markaa aayadda qur'aankiina waxay inoo tilmaantay famsaxuu biwujuuhikum wa ydiikum eydidaa haddaba haddii la garan waayo intii wejiga lagu masaxayo iyo intu gaara lagu masaxayo baabka wuduuga ilan tayamumka wuduugu weysaysigiibu wakiil ka yahay baabkii wuduuga dib ha loogu noqdo kolkaa markii madaxa wejiga la maydhi jiray ma biyihii wejiga lagu maydhay unbaa gacmaha lagu masaxayo lagu maydhayey mise laba biyo oo kala duwan ayay ahaayeen laba biyo oo kala duwan wejiguna biyo gaar ah e, gacmuhuna biyo gaar ah maadaamay halkaa kala duwanaadeen dee halkaa aynu uga qiyaasanno oo nidhahna kana waa darba gaar ah kan kalena waa darba gaar ah halkaas ayuu imaamku la maray mas'alada markii uu jarxayey wan yuziila waa inuu zuuliyo annajaasata nijaasada waa inuu zuuliyo awalan marka hore nijaasada ha iska suuliyo nijaasada marka koobaad ayuu zuulinaya inta adan gebagebaysan nijaasada horta iska maydh ama nijaasadu dabada ha ku taalo ama nijaasadu meel kale ha ku taale adoo nijaaso qaba adoo nijaasa kugu taal waan tayamuumaya ha odhanin looma baahno qodobkaa culimmadu xaggay ka keeneen wa an yuziila najaasata awalan shardigan xaggay ka keeneen waxay ka keeneen tayamumku sidiisaba rafculxadad ma aha waa istibaaxatu salaa iyo wixii lamida istibaaxo maadaamuu yahay nin nijaaso leh salaad inuu tukadaa ma mubaax bay u tahay istibaaxo miyay u tahay waa uma aha istibaaxo war kol hadduu gebagabaysigaagu istibaaxo ahaa wixii salaada kaa hortaagnaa oo dhan waxaa lagaa rabaa inaad dee iska sii zuuliso nijaasadaa ka mid a haddaba nijaasada ka mid a ah. haddaad adoo nijaasana gebagebaysato ujeeddada gebagebaysigu muxuu ahaa salaad inaad ku tukatood ku banaysato sow ma aha dee weli maa tukan kartaa nijaasaad leedahe ma tukan karaysid weli nijaasaa kugu taalla oo nin tukan karaya ma ihid haddaba muxuu samayn qofka biyana waaya nijaasana ay ku taal talow muxuu samay salaadiina ay u gasho muxuu samaynaya labadii sheekhee madhabkee qamaraynka la odhan jiray mas'aladaa way isku khilaafeen ramli ninka loo yaqaanaa wuxuu yihi waryuuna waxba gebagebaysanin sow nijaasa kuma taal gebagebaysiguba ma ansaxayo nijaasakiiy jidhka ku taal sow biyo ma waayin carada ha hayste ha iska tukada uun faaqidu dahuurayn buu la xeer yahay buu yidhi faaqidu dahuurayn nin caro iyo biyo waayey siduu yeeli jiray oo inuu iska tukado uun ah sidii ha u tukado ayuu sheekha ramli la yidhaahdaa isagu qaatay masaladaa hadday nijaasa ku taalo faaqidu dahuurayn xukunkiisii ha qaato ibnu xajar ilhaytami ama ibnu xajar ilhaytami isna wuxuu yidhi war maya e isagoo nijaaso ayuu gebagebaysan markuu gebagebaysto ayuu tukan salaadaana marka dambe nijaasada maydho ama uu biyo helo ayuu dib usoo celinaya uu dib usoo tukan doonaa wa an yuziila waa inuu zuuliyo annajaasata najaasada waa inuu zuuliyo awalan marka hore nijaasada jidhka ka saaran ka saaran ha iska maydho cayniye iyo xukmiye kaydooni ha ahaato wa an yejtahida waa ku dadaalo fi lqiblati qiblada waa inuu ku dadaalo qablahu qabla tayamum tayamumka hortii waa inuu qiblada ku dadaalo sow tayamumku maynaan odhanin waa istibaaxatu salaa salaad baa lagu banaysanayaa sow maynaan odhan waa daru sidiisaba e, e, tayamumku waa waa shay lala yimaado lidaruura loola yimaado daruura salaadanun baa loo degdegayaa kol hadii degdegii salaadu uu meesha yaal oo haddii adoo gebagebaystayba biyo haddaad hesho aad gebagebaysigii uu ka kac noqonayo ood biyaha uun qaadanaysid oo dib u weysaysanaysid adoo weysaystay oo salaaddii loo aqiimay haddii biyo halkaa ay yimaadiin safkao dhani wuu dareeri halatu hadda waa la aqiimayba safkao dhani wuu dareeri ilan biyihii baa yimid maba weyse qabtiina maxaad salaadda ka tukanaysid oo sidaba mubdilaadka tayamumka waxaa kamida wujuudulmaa helidda biyuhu si waa neefkaa soo baxday oo kale siday neefkaa soo baxday ay weysadaada u burinayso ayaa haddii mataqaanaa biyola'aan aad u gebagabaysatay haddaad biyola'aan u gebagabaysatay wey haddaad xanuun u gebagabaysatay dee markaad gebagabaysanaysayba biyuhu way ku ag oo kaasi biyuhu waxba kuma yeelayaan laakiin haddaad biyola'aan u gebagabaysatay helidda biyuhu weysadaada khatar bay ku yihin way burinayaan tayamumkaaga way jebinayaan sidaa darteed haddaba qofku waa inuu qiblada sii og yahay si markuu u gebagabaystaba uu isagoo qibladii og oo dee og xaggay qibladii ka xigto uu in markuu sidaa u gebagabaystaba uu salaada iskaga galo sheekha waxaa qaba masalada ibnu xajar loo yaqaan ayaa shardigaa qaatay qiblada ha la ogaada ah madhabku uma dhannan laakiin kelmadda ibnu xajar wuxuu leeyahay adoon qibladu dhinacay kaa xigto garanayn haddaad gebagabaysato war gebagabaysigu istibaaxu ah istibaaxatu salaade salaadda maadaa tukanayaba shaqaa ka horeyse shaqada ka horeyse waa ijtihaadkii qibladae eh. ilaayoo hawlahaasi kaa dhammaadaan ood biyo weydid oo wixii salaada ka horreeyey dhan aad soo wada qabato hadday nijaaso tahay aad soo maydho qibladu xaggay kaa xigta hadday tahay aad soo ogaato waxaasoo dhan markaad soo ogaato ee salaada aad diyaar u tahay ayaad odhanaysaa ilaahayow biyihii waaye wax kasta waa ii diyaar biyihii waayey markaasaa laga odhanayaa gebagabayso saasuu qabaa ibnu xajar ninka la yidhaahdaa laakiin sheekha ramli la yidhaa ee qamaraynka ay isku yihiin wuxuu leeyahay wax alla wax arinkaa qofka looga baahan yahay oo lagaga xidhayaa ma jirto oo waxa weeye isagii oo salaa isagoon qiblada garanaynin ha gebagabaysto markuu gebagabaystana kadib qiblada ha raadiyo waayo waxa ka dhalanaysa buu yidhi arinkan ilayn daruurada degdeg baynu ku naqaanay oo baabkii daruurada weeyaan siduu ibnu xajar qabo daruuraduna degdeg bay ahayd ninkii kacdidu ka socoto cibaad weysadiisu daruuray ahaan jirtay sow istibaax ma ahayn ninkay kaadidu ka socoto ama naqasku ka socdo ama saxaradu ka da-ayso istibaaxaa la odhan jiray weysaysigiisa kolkaa muwaalaad wax la yidhaha baynu ku soo baranay oo shardi ayuu ahaa saa markuu u weysaysto inuu salaada galo uun sidii oo kale ayuu ibnu xajar leeyahay waa waa weysaysi ama tayamumku sidiisaba daruuro ah daruuradana dee degdegaa la shardiyayey wixii kaa hor imanayo o dhan iska sii habee sheekha ramli la yidhaha wuxuu leeyahay war sidaa looma baahna adigu adoon qiblada geranayn waad gebagebaysan kartaa muhiimna maaha qiblada inaad og tahay dhinacay kaa xigto halkaasuu la maray wa an yejtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qiblada waa inuu ku dadaalo qablahu qabla tayamum tayamumka hortii qiblada waa inuu ku dadaalo wa an yakuuna tayamumu tayamumkuna waa inuu yahay bacda dukhuuli اlwaqti waqtiga gelidiisa dabadii waa inuu tayamumku yahay tayamumka waxaa la tayamumi karaa maadaamuu yahay istibaaxo iyo daruuro waktigu intuu galay kadib ninka daa'imulxadadka ah umaynaan ogolayn waktiga horti inuu sii weysaysto dee waa la xeer oo waktiga intuu galay kadib walow melihiisaba ha ku gale eh oo ha maleeyo waktigii inuu gaadhay e eh, waxaa loo baahan yahay markaa waktigu galo kadib inuu weysaysto inuu tayamumo bacda dukuuli اwaqti waktigu hadduuna gelin oo tidhaa waan sii tayamumi aarmeed biyo heshaa aarmeed xaaji ilan hadda salaada aad u tayamumaysid lamaba ogola inaad tukatide daruura miyada meesha taallaba waktigeegiiba ma gaadhine cibaadadanina waa cibaado daruuro loo samaynayo war waktigu ha gaadhe iska sug waktigu intuu gaadhayo wa an yakuuna tayamumu tayamumku waa inuu yahay bada dukhuuli اlwaqti waktiga gelidiisa dabadeed waa inuu yahay waktigu markuu sidaa u galo ayuu la odhanayaa gebagabayso oo tayamuun baa la odhan wa an yatayamama waa inuu u gebagabaysto likulli fardin salaad kaste oo faral ah waa inuu u gebagabaystuu yidhaah salaad kaste oo faral ana wuu u gebagabaysanaya laakiin laba salaadood kuma wada tukanayo ila waa cibaado daruuro ah cibaado daruuroa weeyi salaad kaste u gebagabayso ayaa la odhanaya tobankaa shardi ayaa culima shuruudihii aynu halkan ku arkaynay ee sheekhu inoo soo qoray ah shuruudu tayamumi tayamumka shuruudihiisu casharatun toban weeyaan an yakuuna waa inuu yahay tayamumku bituraabin ciid mid ku sugan wa an yakuuna turaabu turaabka iyo ciiduna waa inay tahay daahiran mid daahira wa anlaa yakuuna waa inuuna ahayn mustacmalan mid la isticmaalayo waanlaa yukhaalidahu waa inuuna ku darsamin daqiiqun daqiiq iyo wanaxwuhu wax lamid ihi wa an yaqsidahu waa inuu ciidda u qasdaa wa an yamsaxa waa inuu ku masaxo wajhahu wejigiisa wayadayhi iyo labadiisa gacmood bidarbatayni laba ku dhufasho wa an yuziila waa inuu zuuliyo annajaasata najaasada waa inuu zuuliyo awalan marka hore wa an waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qiblada qablahu ka hor wa an yakuuna tayamumku waa inuu yahay bacda dukhuuli اlwaqti wakhtiga gelidiisa dabadeed wa an yatayamama waa inuu u gebagebaysto likulli fardin faral kastana waa inuu u gebagebaysto faral kastana ha u gebagebaysto ayaynu leenahay faslu furuudu tayamumi tayamumka faralyadiisu khamsatun shan weeyaan haddaba culima gebagebaysiga markaynu eegeyno furuud buu leeyahay faradkuna waynagii soo maranay inuu yahay dee taqdiir shay la qadaray ama qadaridiisa rukni unbaa hadda looga jeedaa wax badanoon hadda soo sharxaynay buu mar labaad soo celinayaa sheekhu oo halkan kusoo sheegaya furuudu tayamumi tayamumka faralyadiisu khamsatun waa shan tayamumku shan faral buu culima u baahan yahay ama salaad waajib u tayamum ama salaad sunaa u tayamum ama maxaanku dhaha musxafu qur'aan qaadidii u tayamum ama masigiisa u tayamum ama lubsulmasjid u tayamum dee waxyaabihii mamnuuca ahaay oo dhan haddaad u gebagebaysanayso shan uun baa lagama maarmaana ama lab ahow ama dhadig ahow furuudu tayamumi tayamumka faralyadiisu khamsatun shan weeyaan shan faral ayuu tayamumka iyo gebagebaysigu ayuu leeyahay alwalu ka koobaad naqlu turaabi waa in ciidda iyo carada la naqliyo horta naqli waa inuu meesha yimaadaa ciidda waa inaad qaadataa waxaa la diidayaa qaadashadaa haddayna iman oo ad kufto ood wejiga ciidda ku ruuqruuqdo ama aad ku isaga ad dhexgeliso ama sidaan arkayna gacmahaba ad intaad dhacdo aad dhulka dhexgeliso ama intaad bannaan jiibsato ood sidaa u jiibsato aad iska sugto dabayshaa kugu dhabanaysaa ciidda intay wejigiiyo gacmaha kaa duldhigayso waxaasi naqli maaha ciidda waa inaad adigu naqlisaa naqlu turaabi ciidda in la naqliyo ayaa waajib ayaa rukniya waxaa laga qaatay aayadda qur'aanka ah ee ilaahay leeyahay fatayamamu qasadka halkaa laga qaatay maxaa loo qasdayaa ciidda maxaa loogu qasdayaa naqlinteeda dee walow ogolowba haddaad doonto idan adigu bixi oo cid kaleba kuusoo naqliso waa kow athaani qodobka labaad anniyatu waa niyo nebiga ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaati camalyada oo dhani waxay ku ansaxayaan niyo ayay ku ansaxayaan oo niyo kama maarmaan inama alacmaalu biniyaad nebigu siduu xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen uu ku sheegay camala niyo u baahnayn ma jiro haddaba gebagebaysigu niyuu kaaga baahan yahay niyadiisa rafculxadat inaad niyooto maaha waxaad niyoonaysaa istibaaxatu salaa ilan rafci maaha waa istibaaxe eh? rafci maaha waa istibaaxa weeyaan istibaaxa aniy inama aacmaalu biniyaat baynu ka qaadanay niyada hadaad niyooto salaad aral inaad inaad eh, salaad farala ina hadaad niyooto gebagebaysigaa salaada faralkaa aad ku niyootay fardulkifaaya aad ku tukan kartaa waxaa damacday hadda inaad salaada duhur iyadoo duhurku taagay inaad u gebagebaysato duhurkiioo taagan adoon weli tukanin ayaa janaaso lagu soo hordhigay waadwaad ku tukani sunnana waad ku tukani laakiin haddaad fardulkifaaye u gebagebaysato janaaso oo janaasadii markaad u gebagabaysatay ee ku tukanays yidhi unbuu qufaacay waar wuuba nool yahay qofkan laleeya hala aaso waa lasoo maydhay war salaadii lagu tukan maayo hala celiyo waa nin noole soo caynkaa la odhan maayo salaadaa aad haddaba fardulkifaayaha u gebagabay tayamumka aad ugu gebagabaysatay dee salaada duhur ku tukan mayside way kala awood badan yihiin dib isaga duhurka gebagabaysi kale ugu gebagabayso haddaad duhurka u gebagabaysato oo adoon tukanin aad mashquusho oo duurkii adoon tukanin casarkii uu gaadho gebagabaysigii duhurka aad u gebagabaysatay lagaama ogolo inaad casarkan ku tukanaya ad tidhaa ilan salaad kasta waa loo gebagabaysanayaye midda kale waktigii oon gaadhin casarkii oon gaadhin baad tayamumkan sii tayamumtay sidaa darteed waxaynu soo marnay waktiguna inuu gaadho qodob inay ahayd baynu ogeyn ahaaliu qodobka saddexaad masxul weji waa in wejiga la masaxo eeg xalka horeyna shuruudu hadda sheekhu kusoo daray waana arkaantii masxul weji waa in wejiga la masaxo wejigaaga waad masaxaysaa waxaanad ku masixi ciid caro shardi waxaa caradu inay engegan tahay haddii dhooba yaraad soo qaadato ka waran oo tidhaahdo dhoobadan unbaan iyaduba waa care waa caro qoyane wejigana waad waan ku yar maniiqanayaa maxaan ku dhaha gacmahana de waan marsanayaa haddaad dhoobada lama ogola hadday qoyan tahay lama ogola hadday dhoobo tahay lama ogola laakiin qofka haddii lagu ibtileeyo dhidid badan waa dhidid badantao ciidda markaad qaadato dhoobay noqotaa saa markaad u qaadataba waa dhidid badantoo dhoobay noqonaysaa haddii lagugu ibtileeyey dhidid badan ama ilmo badan oo wejigaagaba ilintii ilmadu ay sidaa uga tiixayso waad iska qaadanaysaa ciidda walow marka aad halkaa marinayso dee ha iska noqoto maxay ha iska noqoto qoyaanba ha isku bedesho hadday doonayse dee ciiddana sidaa looma cantoobtee gacmaha waa la duldhigaa dar baa la yidhahyo saasunbaa loo duldhigaa ama ku dhufo ama aayarun saar welibana inaad ku sii dhufatood xoog ugu dhufata ma aha inaad dhulka ma dilaysid ayarmaad saa u saaraysaa saa markaad u saartana ma yar laabanaysid oo waxoogaa ma qaadanaysid waa caadi gacmahaagu saaad u dhigtay iyagoo ah unbaad kor u qaadaysaa maxaa ku soo raacaya de waa inay minhudii la helo meelay boodh kaa soo raacayaan meeshu waa inay tahay dooxeennanu roob uu daadmaray oo qururux simani uu jiro wax kaa raacaya haddayna jirin de waan ku gebagabaysanaya ha isku odhanin ile wax kaa raacayaaba ma jirin gacmaha markaad saarata waxba kaama raacayaan masxul weji wey wejiga in la masaxo ilaahay baa aayadda qur'aanka a yidhi famsaxuu biwujuuhikum wejiyadiinna masaxa buu ilahay yidhi alraabicu qodobka afraad masxul yadayni waa labada gacmood in la masaxo ila lmirfiqayni ilaa inta jiqilada laga gaadhayo imaamu shaafici wuxuu qaatay ilaa jiqiladaa in la masaxayo riwaayooyin ku soo arooray baa jira oo sheegaya jiqilada in la masaxo riwaayooyin sheegayaana way jiraan mey intaa in la masaxo labada curcur intaa un in la masaxo madaahibku way ku kala duwan yihiin markaa mas'aladaah imaamku wuxuu qaatay ilaa jiqilada ayuu qaatay xadiidka ugu sixada badani waa xadiidka sheegaya intaa kafka in lagu daayo intaa kafka aayadda qur'aanka ah xataa haddii la eego aayadda qur'aankaa saniica ilaahay aayadda qur'aankaa uu ku sheegay xagga weysada markaan joognay maxaynu soo marnay faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum he ila lmaraafiqi aydiyakum tii weysada maxaa la raaciyey ila almaraafiqi laakiin markii eydidii gebagebaysiga markaynu maraynay ilaahay wuu ka tegey ila almaraafiqida famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu baa la yidhi aydiikum minhu haddaba eydidaa marka la idlaaqo aayad kaloo idlaaqday baa jirta oo eydidaa la idlaaqay oo ilaahay baa yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu eydiyahuma eydidaa waa la idlaaqaye ma mirfiqaynka aynu ka dhignaa mise mise garabkaynu ka dhignaa mise kafkaynu ka dhignaa waa kafka sidaynu ognahay intaa kafka kolkaa xadiidkan saxiixa ah ee inta kafka sheegaya daahirka aayaddu miyuuna caawinaynin bay culimmada kalena leeyihiin aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala ilal munaafiquuna raacinin oon intaa lagu gaabsan karaynin imaamu shaafici jiqiladuu qaatayoo axwadka ayuu raacayoo saasaa ah axwad iyo abuu yidhi markaa wa an yamsaxa waa inuu masaxo an yamsaxa waa inuu masaxo waa qodobka afraadha araabicu qodobka afraad masxulyadayni labada gacmood oo la masaxa weeyaan ila mirfiqayni ilaa labada jiqilood alkhaamisu qodobka shanaadna atartiibu waa in la kala tartiibiyo bayna almasxatayni labada masax waa in la kala horreysiiyo haddaad tidhaha marka hore anigu gacmahaan masixi marka dambena wejigaan masixi lagaa aqbali maayo waa inuu wejigu horeeyo gacmuhuna dambeeyaan halkaana culima waxaan kaga baxnay furuudu tayamum oo shan abaynu halkaa kaga baxnay maxaa gebagebaysiga buriya mubdilaatu tayamum baynu doonaynaa inaan ogaano gebagebaysiga waxyaabaha buriya adoo gebagebaystay maxaa kaa burinaya sheekheennu wuxuu sheegay saddex qodob oo saddexda qodobba gebagebaysigaaga ay burinayaan haddii aad gebagebaysato saddexdaa mid ka mid a haddaad taabato lagama yaabo inuu gebagebaysi kuu jiro faslu mubdilaatu tayamumi tayamumka waxyaabaha buriyaa alaaatun waa saddex sheey maa abdala alwuduu waa wixii weyse jebin jiray wax alla wixii weyse jebin jiray gebagabaysigana wuu jebin haddaad maalankaadi ay kaa timaad saxara ay kaa timaad naqas uu kaa soo baxo ad seexato adoon mumakin ahayn caqligu uu kaa tago waxyaabahaasoo dhani weysada way jebin jireen dee gebagebaysiguna uuba kasii daciifsan yahay oo waxaasoo dhani weysadaada iyo gebagebaysigaaga way jebinayaan waa maa abdala alwudu wixii weyse burinayey oo dhani gebagebaysiga ha buriyo mubdilaatu tayamumi tayamumka waxyaabaha buriyaa alaaatun waa saddex qodob kow maaka weeyaan abdala weysaysiga buriya waa kow wariddatu iyo gaalnimo qofku hadduu gaaloobo tayamumku istibaaxu ahaa istibaaxa ayuu ahaa waxa la banaysanayey salaad nin gaal ihi salaad ma banaysan karaa ma banaysan karaya war wax kuu banaaniyo maba tukan kartid haddaad weysaysatid oo biyahaysatide sideeba ad u odhan haddaba waan gebagabaysanaya ilain waaba gaal eh midda kale niyaa looga baahan yahay oo deen ehelba uma aha haddaba qodobka labaad waa aridda weeyaan aridda ridadu way burinaysaa markaa gebagabaysigii qodobka saddexaad watawahumulmaai biyo la tuhmo weeyi haddaad biyo eh, inama odhan biyo helidood inama odhan wujuudulmaa inama odhan biyo helidoodu way burini dannigooguna wuu burini shakigooguna wuu burini wahmigooguna wuu burini afartaa derajo waa inaad ogaataa kow afarta darajo waa cilmulmaa laba waa danulmaa saddex waa shakulmaa afar waa wahmulmaa wahmigiibuu soo qaatay waa qof luqadda aada u garanaya oo wahmigiibuu soo qaatay cilmulmaa waa maxay haddaan isdhaa biyo waxaas waa biyo iyo biyo ma aha haddaan ogaado biyo inay halkan yaaliin waa cilmulmaa haddaan shakiyo inay biyo yaaliin oo laakiin ay xoog badnaatay inay yaaliin aniga agtayda maxaa la odhanaya markaa waa dhani malaa loodhan usuulu fiqigan kusoo dhiganay dalaa dhanibaa loodhan markay xoog badnaadaan biyaha inay halkan yaaliin haddii ayna xoog badnaanine ay sinmaanna waa maxay way sinmeen waan waa la helayaa mayma helayso waa la helaya waa mayma hel waa maxay hadday sinnaadaanna shaki waysadii way buraysaa wahmulma waa maxay haddii aan is-idhaa biyaa yaalla waan yaro tuhmay uun laakiin waxa daciif ah oon isleeyahy war malaha ma yaaliin baa iyo agtayda ku badan war malaha ma yaaliin baan isleeyahay haddaan wahmigaa yar ee igu soo dhacay ay jirto warweyse kuma jirto maanto dhan in laska gegebaysata laga yaaba haddaba marar badan suurooyinka qaar haddaynu maslada sii suursuurayno waad yaabi doontiin adoo gebagebaystay oo salaadii isku taagay unbay toban nin halkaa kaaga soo baxeen oo caagado waaweyn xambaarsan waxoogaa yaroo lacagoo biyaha lagu iibsadana waad haysaa toban nin unbaa halkaa kaaga soo baxay waxoogaa biyaana waa dee tobanka biyaabad ama daruurbaaba hilaacdayba or maxaad istiri biyo ma helaysaa ah? waa suurtagal lacagdee lacagtii eh, miligiina waad ku helaysaa ah. war iska sug weysadii way burtay reebelow biyo iga iibiy may kaa iibin mayno maxaad sidin caano haye waabad weydayba hadda maxaad ma waa weyse qabaabaad on intaad soo noqoto haddaa igama burine aruu buraybade wahmigaagiisa ki ku buray ordoo gebagabayso wuu gebagabaysta haddana wuu istaagay qolo kalaa soo martay xaaji Ah, waan umalaynaya kuwaasina way sitaan hadduu wahmiba ku soo galo oo qalbigaaga wahmiba uu ku jiro gebagabaysigaagi waa ka kac mubdilaatu tayamumi tayamumka waxyaabaha buriya alaaatun saddex weeyaan ko maa abdala alwuduu weysada wixii burinayey waa ko wariddatu iyo gaalowga la gaaloobayo waa laba watawahumulmaai iyo biyo la tuhmayo waa saddex intayamama hadduu u gebagabaystay lifaqdihi waayitaanka tawahumku wuxuu buriyaa oo qura markaad u gebagabaysato faqdulma markaad u gebagabaysato haddaadan faqdulma u gebagabaysan waxba kaama burinayo wax alla wuxuu kaa burinayo ama uu kaa jebinayaa ma jirto in allahu tacaala halkaa ayuu cashirkeenni inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam